الحمد لله رب alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bn abi jamra ayaynu kusoo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiidka laba boqol iyo soddon can abi juxayfata radia allahu canhu qaala ra'aytu bilaalan ja'a bicanazatin farakazaha uma aqaama asalaa abi juxayfa saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi cabdullaahi bnu wahbin assuwaiyu waxaan arkay bilaal baan arkay buu yidhi oo jaaa bicanazatin eh, la yimi murjis la yimi oo farakazahaa dhulka ayuu ku muday waa muday bimacnaa dhulkuu ku muday oo ka taagay uma aqaama asalaa dabeedna salaadii buu qiimay fara'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi abu juxayfa waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam kharaja xaal uu soo baxay ayaan arkay fii xullatin bedlad uu ku soo baxay ama isku joog uu ku soo baxay isku joog ama bedlad kolba kii laga cabiro uu ku soo baxay mushamiran xaaluu markaa faydan yahay oo bimacnaa guntigu sare ugu qaadan yahay oo maradu may jiitamayn ee saray u qaadnayd oo waa faydnayd fa sallaa rakcatayn ila alcanaza wuxuu tukaday laba ragcadood ayuu tukaday ila alcanasati intii murjiska ka ahaatay xaggiisu u tukaday bimacnaa isagoo murjisku uu sutre u yahay oo hortiisa ka taagan yahay oo qibladii ka xigo ayuu tukaday wa ra'aytu annaasa waaddawaabba yamuruuna bayna yaday waxaan arkay buu yidhi annaasa dadka iyo wadawaaba daabadaha bimacnaa xoolaha waxaa dawaabka hadda loo jeeda wixii afar addin ku soconaya yamuruuna xaalay marayaan bayna yadayhi hortiisa ay marayaan min waraa'i alcanasa ee mursiska dabadiisana ay marayaan hortiisay marayaan looma jeedo isaga iyo inay murjiska kala dhex marayaan bimacnaa sutradiisa ka sokow inay marayaan muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa sutrada dabadeeda ayay marayaan laakiin sutrada ka sokow ayay marayaan muraadku ma aha xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim fawaa'id baana laga qaadanayaa xadiidka ay ka mid tahay marka la tukanayo in sutro la samaysto sutrada axaadiis mutacadida ku aroortay marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka meeshu ay bannaan tahay oo aanu eh, sutra ayna ku sugnayn ama dhismo ama wax la mid ah in mursiskaa looga dhigi jiray sutra looga dhigi jiray oo hortiisa laga taagi jiray canasadana waxa weye waa murjiskaas weeye sutradana axaadiis mutacadida ku soo aroortay qaarkood waxay sheegayaan amar laa tusalli ila ila sutra iyo fastatir walow bisahmin markaad doonayso inaad tukato gabbood yeelo oo wax markaa waxa weeye ku gabbo kulay ku tahay markaa waxa weeye yacni sahmi ama leeb markaa qaarkood amar baa saa ugu yimi laa tusalli ilaa ilaa sutrana waa nahyi laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan sutradu waa mustaxab oo waa sunne ee waajib maaha bay qabaan daa'ifo aan badnayn oo culammada ka mida ah waxay ku tageen sutradu waa waajib bay ku tageen iyo waa dawaahirta adilada qaarkood qaadanaya ayay waxay yidhaahdeen waa waajib laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen waajib ma aha xadiis yacni markaa na macno ay ka dariishadeen waa jiraa ay u fahmeen inaan nabigu calayhi salaatu wasalaam sutre u tukanayn xadiisay saa ka fahmeen laakiin aan ilaa khayri jidaarin buu u tukanayey markii la sheegaayo waxay yidhahdeen waxay la macno tahay ilaa kayri sutra baa muraadku u dhacaya marka ilaa khayri jidaarin xadiiskaa tilmaamayay culamada qaarkood ka daliishadeen oo yidhaahdeen dee waxaa markaa muraadka looga jeedaa waa in sutre la nafinaya looga jeedaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen jidaar in la nafiyaa kama dhalanayso sutradii in la nafinayo sutradii in la nafinayo miday ka laasimaysa maaha waxaa dhici karta shay kaloo aan gidaar ahayn inuu sutradii ahaa sida halkan baa looga taagayey hortiisa murjiska looga taagayey calaa kulli xaal sutrada in la yeeshaa waxa weeye waa arrin fiican waana sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam marka in lagu dadaalo aad iyo aad bay u habboon tahay sida axwadkiina waa inaan laga tegin ayaa markaa ixtiyaad badan sidaas ayaa ixtiyaad badan wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam isku joog soo xidhay haddana markaa guntigu sare ugu qaadnaa oo wuxuu yidhi fara'aytu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kharaja fii xullatin mushamiran yacnii meel qubada oo markaa loo dhisay ayuu ka soo baxo salaadduu u soo baxay waxaanuu ku soo baxay isagoo isku joog xidhan ayuu soo baxay ama bedlad xidhan guntiguna sare ugu qaadan yahay taasna waxaa laga qaadanayaa guntiga in sare loo qaado inay tahay oo marada aan la jiidin kafigii la diidaayo axaadiistu ay sheegayeen in markaa la diiday oo allaa nakufa sawban walaa shacranna ma soo gelayso waayo xaalka salaadda waxa markaa sare loo qaado oo markaa kafi lagu samaynayaa la diiday laakiin wax sareba marka hore isaga qaadnaa oo sidaa salaadda lagu yimi isagoo u qaadan ma soo gelayso maradana dee sunnada nebigu waxay tahay inaan la jiidin oo raggu aynay jiidin oo waxa weeye usrat lmu'mini ilaa ansaafi saaqayh qofka muuminkaa guntigiisu waa ilaa dhudhunka adinka kale barhkiisa weeye waxaana bannaanaanshuhu yahay ilaa canqawyada laga gaadhayo ama kuraamaha yacani laga gaadhayo intaasina waa jaa'iso waa iska bannaan tahay waa mubaax wixii ka dambeeyey ayaa nahyi ah oo la diiday wixii ka hooseeya halkaas in laga hoos mariyo canqawiyada ama kuraamaha laga hoos mariyo guntiga raggu ka hoos mariyaan baa la diidaya oo markaa waxaweyaan ay guntiga shullaha la dhigo taasaa la diidaya axaadiis badan oo reebaysaana waa soo aroortay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tukaday laba ragcadood buu tukaday murjiskii loo taagay iyaduu gabbood u yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tukaday dadka iyo eh, xooluhuba waxay marayeen gabboodka dabadiisa murjiskaa u taagan wixii ka dambeeyey marayeen taas waxaa laga qaadanayaa haddii gabboodka dabadiisa la maro oo cidda tukanaysa iyo gabboodka aan la kala dhex marayn inaan dhibi ku sugnayn taasna waa laga qaadanayaa laakiin inta gabboodka ka sokaysa meesha uu ka dhigtay sutrada sokadeeda in laga maraa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayrun lahu min an yamura bayna yadayh sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu ogaan lahaa kan maraya qofka tukanaya hortiisa marayaa waxa korkiisa ku sugan hadduu ogaan lahaa oo bimacnaa dembi ah riwaaya kordhinaysa min alithmi aan saxiixyada ahayn inuu afartan taagnaadaa uga khayr badnaan lahayd inuu cidda tukanaysa hortiisa maro saxaabiga xadiiska soo wariyey markuu xadiiska sheegay waxaa lagu yidhi ma afartan sanaa markaasuu abaytu waa diiday ma afartan biloodba ma afartan maalmoodba wuxuuhi afartankaasumaa anigu hayaa bimacnaa waxaweeye tafsiil ka ziyaada oo aan ku dhawaaqayaa ma jiro aan lafdiga aan xasuusnahay aan hayaa waa intaas laakiin afartanku noocay yihiin afartanku noocay yihiin ma goynayo waa noocaas odhan maayo waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal xadiidkaasna in waxaweye ay xaaraan tahay qofka tukanaya sutrada sokadeed in laga maro oo isagiyo sutrada la kala dhex maro inay xaaraan tahay inay bannaanayn baa laga qaadanaya shayga sutrada laga dhigaayo waxaa soo aroortay milu muarati raxli mila mukhirati araxli ama mu'akhirati araxli dabdiyo kala duwan baa loo dabdiya yacnii qoriga ama aakhiratu raxli qoriga marka waxa weeye marka tuludda marka rakuub laga dhiganayo waxaa jira qori marka waxa weeye ay ku xidhxidhi jireen oo waxa weeye xagga dambe qofka markaa fuushani uu ku tiirsan jiray markuu doono oo xaggan marka waxaweye bartanka ayaa laga taagi jiray kolley qaabkaas kolley uma naqaan marka waxaweeye wax lagu rarayo qoryadee laga marka lagu sameeya waa jiraan laakiin marka uu rakuub laga dhiganayo qori markaa dabadiisa dhabarkiisa laga taagayo oo lagu xidhxidhayo oo yacni waxaweeye markuu doono uu ku tiirsanayo kolley qaab aynu naqaano ma aha qoriga caynkaasa oo kale ayuu markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in sutar laga dhiganayo ama gabood laga dhiganayo culammadu way qadareen waxay ku qadareen uluthay diraac dhudhunka marka saddex meelood laga dhigo laba dalool ahaan bay ku qadareen dhudhunka saddex dalool marka laga dhigo laba ahaantiis inuu markaa la eg yahay intaasaa waxaa laga dhiganayaa gabbood lagu tukanayo oo salaadii marka la tukanayo lagu gabanayo baa laga dhigay xadiis soo arooro khad sheegaya waa jiraan xadiis soo arooroo khad sheegaya oo hadduu wax kala waayo inuu khad sheexanayo waa jiraa laakiin xadiiskaas sixadiisa laysku hayaa saxiixuna wuxuu yahay xadiisku inuu daciif yahay sida qawisan waa sidaas culammada qaarkood xoogaa taxsiiniya waa jiraan oo soo dhoweeyey laakiin saxiixu wuxuu yahay sida qawiga ahi inuu xadiiskaasi daciif yahay sidaas aawadeed isaga aan waxba lagu camal falayn cala saxiix masalada kale baraarujinaynaa waxay ku saabsan tahay dadku markay ku tukanayaan jamaaco ay ku tukanayaan qof waliba gabbood ma samaysanayo ee sutratu limaami sutratu liman khalfahu jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan imaamku sutradu samaystaa dadka sutro u ah saas aawadeed qof waliba sutro gaara samaysan maayo mana soo aroorin inuu qof waliba sutro samaysan jiray yacni wakhtigii nabiga sala allahu alayh wasalam inay saasi dhici jirtay oo qof waliba sutro gaara samaysan jirayna ma soo aroorin taasina marka ma soo aroorin bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa sutratu limaami sutratu liman khalfahu waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan xadiisnimo waaba loo soo wariyey laakiin xadiisnimadu ma asixinoo nabiga kama sugna laakiin xukum ahaan inay sidaa tahay waxaa laga qaadanayaa camalka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiis ayaa laga qaadanaya laga dariishanaya maadaama aynay saxaabadu eh, sutro samaysan jirin marka nebigu tujinaya calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa inay sutrada nebiga ku kaaftoomi jireen taasina waxaa ka dhalanaysa inay sutro u tahay waxaa kaloo weliba sii caddaynaya dee marka uu nabigu tujinayo calayhi salaatu wasalaam yacnii safka in la hormari jiray dadka ma'muumiinta ah ee sufuufta ah ee ku xidhan imaamka mar haddii aynay madax bannaanayn axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay in safka ay hormari jireen sida xadiiskii cabdullaahi ibnu cabbaas yacni marka uu sheegaayo saas aawadeed marka sufuuftii ay ku xidhan yihiin imaamkii iyagii waa la hormari karaa waayo sutradoodii lama jiidhin sutradii imaamka u haya sutrooyin kala duwan male mar haddii aanay sutrooyin kala duwan lahayn iyaga horumarkoodu mamnuuc ma ahaa xadiiskaasina waaba sheegayaa in la hormarayo iyaga laakiin imaamkii dee sutru isagu leeyahayoo lama hormarayo taasina waa iska faa'iide ziyaada ah weeye oo masalada ku saabsan xadiiskani waa xadiiska sababtiisa sheekh markaa culammadii ruwaadda ahaa ee waaweynaa ka mida oo la odhan jiray maxamed ibnu muhanna oo qabiil canaze la yidhahdo ka dhashay ayaa xadiiskan markaa waxa weeye markuu arkay wuxuu u fahmay in qoladiisa loo jeedo markaasaa wuxuu yidhi naxnu qawmun lanaa sharafun sallaa ilayna rasuulu ullahi sala allahu alay wasalam waxaanu nahay duul sharaf leh haddaanu canaze nahay waa qabiil canaze la yidhahdo sallaa ilayna rasuululahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa xaggayga u tukaday ya wuxuu ahaa markaa culammadii dee waaweyneyd buu ahaa laakiin waxa weeye masaladaasi waxay ahayd hafwo yacni markaa ka dhacday sababtuna itifaaqa lafdigu iswaafaqay ayuu sidaa markii u fahmay xadiidka laba boqol iyo koob iyo soddon can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaala uhdiya lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama farruuju xariiri cuqbat bnu caamir wuxuu yidhi uhdiya waxaa loo hadiyeeyey oo hadiyad loo siiyey lirasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay farruuju xariir farruuj waxaa la yidhaahdaa ruuxu markuu maryihiisa sito maro korka laga gashado bimacnaa waa sidii koodh oo kale baa la siiyo waa maro maryaha ka sarraynaysa oo korka laga gashanayo weeye waxay leeyihin waa milu alqabaa alladii shuqa min khalfihi mima yali alarda marka waxa weye qabaagaasina wuxuu ahaa maro maryaha laga dulgashan jiray ayuu ahaa laakiin xagga hore ayuu ka jeexnaan jiray kani wuxuu la dheeraad yaho kaga duwan yahay qabaagaas inuu xagga dambe in yar ka yara jeexan yahay aan markaa wada jeexnayn calaa kulli xaal waa sidii oo kale uhdiya lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa loo soo hadiyeeyey farruuju xariirin mare farruuja ah oo maryaha laga dul xidho oo xariir ka samaysan waa sidii koodh oo kale oo xariir ka samaysan fa labisahu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xidhay uma sallaa fiihi dabeedna waa ku tukaday maradii xariirta ahayd isagoo xidhan uma insarafa dabeedna waa ka baxay oo waa ka soo gaddoomay salaadii buu ka soo baxay fa nasacahu nascan shadiidan wuxuu siibay maradii nabigu calayhi salaatu wasalaam nascan siibitaan shadiidan daran oo si xoogu isaga dhuftay oo isaga bixiyey kalkaarihi lahu xaal uu shabbahaayo mid karaahiyaystay maradaas xaaluu u egyahay oo kaa shabbahayo ama nascan ka nasci lkaarihi lahu wuxuu siibay siibis la mida qofka shay nacaa siduu u siibo oo kale siibis la miduu siibay oo iska bixiyey uma qaala dabeedna wuxuu yihi laa yenbaqii hada lilmuttaqiin laa yenbaqii haada kani uma habboona bimacnaa uma bannaana oo uma suuragal ahaa lilmuttaqiina kuwa allah ka baqaayo inay xidhaan mid waxa weeye u suuragala maaha bimacnaa mid u bannaan maaha xadiiskana bukhaariyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam in hadiyad la siiyey hadiyaddiina uu aqbalay nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaana yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha wuxuu ahaan jiray mid hadiyadda aqbaloo bimacnaa qaata maca daalikna ka abaalguda oo ciddii hadiyadda siisay ayuu u abaalgudi jiroo wuxuu siiyey wax ka wanaagsan buu siin jiray nebiga sadaqadda uma bannaanayn laakiin hadiyadda inuu qaataa waa u bannaanayd marka hadiyaddii loo soo hadiyeeyey nebigu waa aqbalay calayhi salaatu wasalaam hadiyaddaa loo soo hadiyeeyeyna waxay ahayd maro xariir ah oo sidii koodh oo kale ah nebiguna waa xidhay calayhi salaatu wasalaam wakhtiganna waxay ahayd intaan la xaaraantinimaynay xalaasha ahayd ee asalkii ibaaxada iskaga sugnayd xariirta markii dambe ragga waa laga xarimay oo raggu inay xidhaan waa laga xaaraantinimeeyey laakiin dumarka way u bannaan tahay axaadiistana waa soo aroortay iyadoo kala farqinaysa ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaahiha labadaa shay waa dahabkiiyo xariirtee xaaraan waxay ka yihiin ummaddayda kuwa lab xalaalna waxay u yihiin kuwooda dhadig inay xidhaan way u bannaanto xalaal bay u tahay xariirtiiyo dahabkuba laakiin ummaddayda kuwa labi inay xidhaan oo raggu inay xidhaan ama kuwa labe ummaddayda ka midi inay xidhaan xaaraan bay ka tahay xaaraan bay ka tahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasina duruq mutacadiduu leeyahay saas aawadeed duruqda mutacadidka uu leeyahay daraaddeed bay culammadu waxay yidhaahdeen duruqdaasi qaarkoodba qaarka kale waa xoojinayaan wuxuu noqonayaa xadiis markaa qawiya buu noqonaya marka xariirtii waa la xaaraantinimeeyey markii dambe asalkii ibaaxada markii hore ayay ahayd mid ku sugan marka wakhtigaa weeyaan goortuu xidhanaya iyadoo ay xaaraan tahay nebigu ma xidhan calayhi salaatu wasalaam haddaba siibistan uu siibayey culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markan baa taxriimku bilaabanayey xaaraantinimaynta laga xaaraantinimaynaya markan buu bilaabanayey xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xariir xidhan inuu xariirtii iska siibay oo iska bixiyey dabeedna uu yidhi nahaanii canhu jibriil waxa iga reebay jibriil baa iga reebay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cumar marka wejiga fiicani waxay tahay waa inuu taxriimku markan bilaabanayay bacdu ahlicilmi baa yidhi waxaa laga yaabaa wuxuu u siibay inay tahay inaan markan la xaaraantinimayn ee jeexitaanka xagga dambe uu ka jeexan yahay inuu taa haystay ayaa laga yaabaa laakiin wejigaas waa laga fiican yahay wejiga fiicani waxay tahay waa in la yahaha taxriimka markan bilaabanayay waxaana caddaynaya laa yanbaqii hada lilmuttaqiin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nusuustana marka lagu isticmaalo laa yanbaqii lafdiga ah istiqraag iyo tatabuca la raacraacay waxaa la ogaaday laba siyoodbaaba loo isticmaalaa fi nusuus shay mustaxiila oo aan dhici karin shay xaaraanaan bannaanayn shaygaasi inuu yahay mustaxiilun qadaran ama inuu yahay muxaramun sharcan marka maadaama uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yanbaqii hada lilmuttaqiin waxaa laga qaadanayaa inuu macnuhu yahay uma bannaana macnuhu inuu saa yahay ayaa markaa laga qaadanaya xariirta adilo badan baa ku soo aroortay oo reebaysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inamaa yalbasu alxariira man laa khalaaqa lahu fi alaakhira xariirta waxaa xidho oo keliya midaan nasiib lahayn muslim fi alaakhira iyadani la socon waa soo wariyey waa bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen ziyaado bukhaari la gaar noqdayna man laa khalaaqa lahu fi alaakhira ziyaadada fi alaakhira bukhaara la gaar noqday xariirta waxaa xidho oo qura ciddaan wax dheef iyo nasiiba ku lahayn aakhiro ayaa xidhata waxaana loo jeedaa ciddii labayd baa loo jeedaa ee dadka dhadig bimacnaa dumarka iyaga waa u bannaantahay tahay sida xadiiskaynu soo sheegnayba uu sheegayo waxaa kaloo la mid a ah xadiiska kale tilmaamaya man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi laakhira nin kasta oo xariirta ku xidha adduunyada gudaheeda aakhira kuma xidho ishkaal baa laakiin xalkaa imanaya man waxaa loo isticmaalaa lab iyo dhadigba waa siiqo caamoo lab iyo dhadig mid walba caam ku ah haddana man baa la yidhi maxaa lagu xambaarayaa waxaa loodhanayaa odhanayaa axaadiista kala caddaysay dumarku inaynay ku jirin oo markaa mantan laga tilmaamaayo raggoo qura amaba cumuumka waa la khasisay oo dumarkaa laga reebo axaadiista kala khaas ah xadiiskanna waa caam marka idan dumarkii axaadiista kale ayaa ka reebtay macnuhu saas u dhacay haddaba ishkaal baa imanaya ku saabsan maadaama uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka xariir ku xidha adduunyada aakhiro xariir ma xidho jannadana dharkeeduba uu xariir yahay wa libaasuhum fiiha xariir dharka ahlu jannuhu waa xariir macnuhu muxuu u dhacayaa ma wuxuu u dhacayaa jannada ma gelaayo goodi loogu goodiyaayo jannada inaan u gelayn oo waciida ah miyaa mise waxaa laga tilmaamayaa jannada inuu galo loo diidi maaye laakiin dadka kale xariirta xidhanaya laakiin isagu xidhan maayo culammadu taas waxay ka mareen wejiyo kala duwan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen muraadku waxa weeyaan jannada ma gelayo maadaama dharka ahlujannuhu yahay xariir yahay isagana la yidhi xariir xidhan maayo macnuhu wuxuu u dhacayaa isaga wax kalea loo xidhayaa ee xariir loo xidhi maayo oo taa lafteeda ishkaal baa imanaya ishkaal ayaa imanayao ku saabsan haddii la yidhaahdo waxaweeye jannadii isagu hadduu galo xariir ma xidhanayo laakiin dadkii kale waa xidhanayaan ciqaab jannada gudaheedii lagu ciqaabaayo miyaanu noqonayn iyadoo ahlu jannaha loo nicmaynaayo oo wax cuquubo ah ayna de la kulmayn laynoo sheegayna jannada gudaheeda inay waxay doonaan ku helayaan wejigaa culamada qaarkood waa yidhaahdeen laakiin waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inaanu doonaynba oo inuu doonaa niyaddiisa laga saarayaa walakum fiiha maa tashtahiihi alanfus marka naftiisaan doonaynba in wax ka maqan yihiinna uma dareemayo oo markaa waxa weeye taasina ma dhibayso oo sida dadka jannada gelaya darajadoodu hoosaysaa aynay u tamaniyeyn cidda ka darajo sarraysa darajadooda inay gaadhaan aynay is odhanayn markaysa markaa waxba idinka maqan ee naftooda raalli ku tahay halkan loo qadaray waxay isku cilkaambiyayaan ama markaa waxaweeye ay naftooda isku hiifayaan ama ay ku werwerayaan ama maxaad taa u tegi weyday ama ay jeclaysanayaan maxaad manaasishaa sare maxaad u gaari weyday ayna jirin oo halkaas uu ku raalli yahay nicmo inay ka maqan tahayna aanu u qabin oo halkaa mid ku raalliya laga yeelay saasoo kale isagana nooca kale xiriirtaana ina loo xidhay looga yeelayaa mid ku raalli ah weliba waxay keeneen xadiis marka ayay keeneen macnaha ay ka deliishanayaan culamada saa ku tagtay oo xaafid ibnu xajar iyo ka mid yihiin xadiis imaam axmed uu soo wariyey man maata min ummatii wahuwa huwa yashrabu alkhamra xarama allaahu calayhi shurbaha fi ljanna waman maata min ummatii wahuwa huwa yataxalla adahaba xarama allaahu calayhi libaasahu fi ljanna imaam axmed waa soo wariyey xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanaya sanadkiisu waa xasan wakada alalbaani labada sheikh waxay odhanayaan xadiiska sanadkiisu waa xasan xariirtii kuma saabsana laakiin laba shay oo kale oo xaaraan ahaa adduunyada lagu xarimay ayaa laynoo sheegayaa ciddii adduunyada ku isticmaashay oo mukhaalafada ku dhacday jannada markuu galo in laga qadinayo isaga kii khamri adduunyada ku cabbi jiray jannada gudaheeda inuu khamri ku cabbo ayaa la seejiyaa oo laga xarimaa oo jannada gudaheeda khamri kuma cabbo iyadoo waxyaalaha ahlu jannaha loogu nicmaynayo ay ka mid tahay inay dee jannada gudaheeda khamri ku cabbaan isagu kuma cabbaayo waman maata min ummatii wahuwa yataxalla dahaba xarama allahu calayhi libaasahu fi ljanna nin kastoo ummaddayda ka mid oo dahab isku qurxiyey markuu adduunyada joogay wuxuu nebigu laga soo wariyey inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xarama allahu calayhi libaasahu fi ljanna allah wuxuu ka xarimaa inuu jannada gudaheeda dahab ku xidho waa ka xarimaa imaam axmed waa soo wariyey xaafid ibnu xajar iyo albaanina waa taxsiiniyeen oo waxay sanadkiisu waa xasan xariirta lafteeda waa lagu soo wariyey mid la macno ah oo tilmaamaya man labisa alxariira fi dunya lam yalbasuu fi alaakhira wain dakhala aljannata labisahu ahlu ljannati walam yalbasu huwa ku kastoo xariir adduunyada ku xidha yacnii nin kasta oo adduunyada markuu joogay xariir xidha aakhiro xariirku ma xidho jannada hadduu galana ahlu jannu waa xidhanayaan laakiin isagu xidhan maayo xadiiskana ibnu xibbaan iyo xaakim baa soo wariyey waana saxiixiyeen laakiin sheekh albani ziyaadada dambe waa daciifinaya wain dakhala aljannata labisa ahlu ljannati walam yalbas huwa intaas wuxuu leeyahy sanadkeedu waa daciif laakiin eh, dee culammada qaarkood walow tasaahul bah lagu sheegee oo dee saxiixiyaa jiraan kaasi waa weji weji labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo lam yalbasuu fi alaakhira muraadka looga jeedaa waxay tahay lam yadkhul iljanna aakhire kuma xidhanaayo waxay la macno tahay jannada ma gelaayo waayo jannadii dharkeedii waxaa laynoogu sheegay xariir inay tahay dhar kaleba in lagu xidho laynoma sheegin walibaasuhum fiiha xariir anwaacda xariirtee kala duwan unbay markaa marba qaar xidhanayaan marba nooc maadaama caynkaas tahay lam yalbasuu fi alaakhira waa fii quwati lam yadkhul iljanna waxay la macnato la quwo tahay ama la mid tahay janno geli maayo sidaa marka la yidhahdana waa min nusuusi alwaciid waa nusuusta goodiga sheegaysa in ciqaab loogu goodiyaayo waxalle waxaa nusuusulwaciid ku soo carooray ee u timi cid ahlu tawxiida ku soo caroorayna muxkamka loo celinaya wuxuu noqonayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii ka sokeeya gaalnimo ciddii markaa la timaadda dembiyada gaalnimada ka sokeeya la timaado ku dhimata yadaan ka toobad keenin doonista ilaahay iyo mashii'ada ilaahay bay hoos yaalliin hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa hadduu doonana waa ku ciqaabaya xataa wejiga kale culammada kale ay mareen naskan waa loo celinayaa oo haddii la yidhaha qowlka saxiixii isagaan markaa waxaweye jannada gudaheeda xariir ku xidhanaynin ama xadiiska kale soo aroorayba hadduu asaxee tilmaamaya kii khamriga adduunyada ku cabbaya aakhiro jannada gudaheeda khamri kuma cabbayo ama ninkii dahab xidhan jiray adduunyada gudaheeda markuu joogay jannada gudaheeda dahab kuma xidhan doone waa laga xarimay waa min nusuusi alwaciid yani waxa wey waa taxta almashii'a doonista ilahay ba hoos yaallaa xatmi maaha ilaaba ilaa inay cuquubadu ku fusho ee hadduu ilaahay cafiyo waa ka baaqanays hadduu ilaahay cafiyo waa ka baaqanays ilaahayna ciduu doono ayuu cafiyaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka asbaab waciiddadu ku baaqdaan baa jira oo la yidhahdo almumaxisaat alcashara tobanka arrin ee waciidka baajiya ou ka mid yahay cafwiga ilaahay inuu ilaahay cafiyo ou ka mid yahay towbada ama istikfaarka oo uu ka mid yahay masaa'ibtii iyo dhibaatooyinka adduunya lagu imtixaano in waciidkii naarta aakhiro laga baajiyo ama ciqaabta loogu goodiye laga baajiyo musiibada daraaddeed waayo kafaaray dembigii u noqonaysa ay ka mid tahay eh, xasanaad fara badan inuu leeyahay xasanaad maaxiya ina alxasanaati yudhibna sayi'aat oo ay ka mid tahay cadaabuulqabri inuu la kulmo iyadana naarta aakhiro waa ka baaqanaysa way waayo cadaabulqabrigu waa ka sahlan yahay cadaabka aakhiro waa kasii sahlan yahay waa ka sahlan ay ka mid tahay shafaacada cidda shafeeco qaada inay u shafeeco qaado ay ka mid tahay ducada mu'miniintu ay u ducaynayaan ay markaa ka mid tahay yacnii ilaa toban umuuroodoo waciidku ku baaqdo oo qofka waciidku inuu ku fulo ka baajin karaa ayaa jira calaa kulli xaal qowlka labaad waxa weeyaan saynu sheegnay waa in la yidhaahdo lam yalbasu fil aakhira waxaa looga jeedaa jannada geli maayo mar hadduu tawxiid ku dhintayna kollayba janno waa gelayaa imaa awalan wa imaa aakhiran ama hor buu jannada ka gelayaa hadduu ilaahay cafiyo ama loo shafeeco qaado ama wixii la mida ama ma'aalka dambe ayuu jannada ku dambaynayaa oo haddayba dhacdo in la cadaabo oo cuquubada lagu fuliyo oo naar galo haddiiba laga soo qaado naarta ku waari maayo cid ahlu tawxiid ya ruux tawxiid ku dhintay walow haba yaraado tawxiidkaasiyo naar ku waari maayo wacizatii wa jalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiisu qudsiga uu ilaahay ka soo wariyey ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa aakhiro cizadayda iyo weynidaydaan ku dhaartaye ka soo bixiya naarta kii laa ilaaha ila allaahu yidhi isaga oo qalbigiisa ay ku sugan tahay yidhi quraanjo in la miisaana oo iimaani qalbigiisa ay ku jirto ya ka soo bixiya naarta oo naarta ku waarmaayo marka taana saas yadaa weeye calaa kulli xaal labada markaa weji culammadu sheegeen xadiidkan labada markaa shiikha ay sanadkiisa taxsiiniyeen haddii sixadiisa wax ka soo noqdaan waayo waxaa kala duwan yacni sixatu sanad ama xusnu sanad sanadku inuu noqdo saxiix ama xasan iyo inuu markaa waxawe cillo yeeshaa isma diidayso waxaa dhici kartaa xadiiska sixadiisa dee waxaa loo shartiyaa shan shartaa loo shartiyaa waa inuu shuduud iyo cillo ka maran yahaa ka mida marka warka ku saabsan waxa weeye sanadka xasan ah ama sanadkaa saxiix ah waxaa wakhtiyada qaarkood la kulmi kara inuu xadiidku noqdo macluul oo cillo yeesho oo cilladaa daraaddeed uu daciif u noqdo matnigii baa la eegayaa markaasaa mar wuxuu noqon karaa shaad ama marka waxa weeye macluul buu noqon karaa marka dabeedna saasaa dhici karta inuu sixadii kaga baaqdo oo sixatu sanad mar walba ilaaba ilaa inay laasimsanayso sixatulmatni kama dhalanayso weliba dee maadaama ay yidhaahdeen waxaweye sanadku waa xasan dee nooc dacfii inuu ku jiro way qirayaan markuu dahabi ka hadlaayo wuxuu odhanayaa xadiiska xasankaa ah qaacido kulminaysa oo daabit ah ma hayo xadiis kastoo xasanina dacfi kama madhnaa waayo hadduu dacfi ka madhnaan lahaa saxiix buu noqon lahaa ijtihaadka culammadana waa isku khilaafaysaa caalim keliya waxaa dhici karta inuu waqhtiyada qaarkood is yidhahdo xadiisku waa xasan haddana mar kale uu is yidhahdo warni waaba daciifba ya waayo nooc dacfiya iskaga jira marka la yidhahdo waxa waa xasan calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay xadiiskani hadduu noqdo midka mid haabita uu noqdo sida uu sheegaayo ayaa wejiga ku saabsan jannada waa gelayaa jannada hadduu galo marka waxaweye ma xidhanayo dahabkii ama xariirtii ma xidhanayo mid looga qiyaastay iyo miduu toos u sheegayaba waxyaalihii loo diiday hadday khamro tahay hadday dahab tahay iyo xariirtii oo looga qiyaastayba waxay noqonaysaa in la jannada gudahiisa isagu ku qaadan maayo kumana xidhanayo khamradana ku cabbi maayo iyadoo ahlu jannihii kale loogu nicmaynayo in wax ka maqan yihiinna uma dareensanaa inuu doonaano ku soo dhici mayso wejigaasaa lagu xambaaray laakiin sixadiisa haddii wax ka soo noqdaan laa shaka wejiga kale inuu arjax yahay wejiga kale inuu arjax yahay shak kuma jiro waayo libaas kale ahlu jannaha laynooma sheegin wa libaasuhum fiiha xariir anwaacda xariirtee kala duwan ayay marba nooc xidhanayaan marka sidaas aawadeed haddii uun calaa kulli xaal wax cillii soo baxdo hadda maan hubine ma raajici doonaa insha allahu waxayna u badan tahay inaanu sugnayn bay u badan tahay waxay noqonaysaa wejiga kale inuu arjax yahay ayay noqonaysaa wallahu aclam labada qowl aanu sheegnay midna wuxuu yahay xariir ma xidhanaayo aakhiro bimacnaa janno ma gelaayo inay la mid tahay iyo in la yidhahdo xataa hadduu jannada galo isagu ma xidhanayo ahlu jannaha kalaa xidhanaya xadiiska laba boqol iyo labiyo soddon can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam lacana allahu almutashabbihiina min alrijaali binnisa rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam lacana allahu lmutashabbihiina ilaahay ha nacdalo ragga shabahaya kuwa shabahaya ilaahay ha nacdalo min arijaali xaalay rag yihiin binnisaa'i dumarka shabahaya waalmutashabbihaati dumarka shabahayana ilaahay ha nacdalo min annisaa'i xaalay dumar yihiin birijaali ragga shabbahaya xadiiskani wuxuu sheegayaa kuwa bukhaarigu soo wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam diidaayo inay raggii isu ekaysiyaan dumarka iyo inay dumarkii ragga isu ekaysiyaan labadaba in la diidaayo cidda samaysana nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay lacnadduna waxay tilmaamaysaa inuu dembigaasi de yahay dembi kabiiro oo weyn inuu yahay u tilmaamaysa waayo markay ka hadlayaan culammadu xadka kabiirada waxay yidhaahdaan waa dembi kasta oo koobsanaya ama xad adduunyo ama lacnad ama cadho ilaahay ama baraa'o ilaahay iyo rasuulkiisu ka beri noqonayaan koobsanaya amaba kabiiro lagu tasriixiyey inuu yahay culamada qaar waxay ku sii dareen aw nafyu iimaan ibnu taymiya wuxuu ku daray qaydka ah iimaan in laga nafiyey oo dembiga iyo iimaanka loo nafiyey oo loo diiday aawadii walow kamaalkiisii waajibkaaba ah ha loo nafiye wuxuu noqonayaa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey inuu yidhi kabiiro waxaa la yidhahdaa waa dembiga koobsaday labada xad xadd addunya wa xadd alaakhira labada xad mid ahaan hadduu koobsado waa kabiiro labada xadna waxaa looga jeedaa xadka adduunyo iyo xadka aakhiro xadka adduunyo waa maxay waa xuduudda markaa la yaqaano xaddu sariqa xaddu zina xaddu lqadfi cuquubo makhsuus oo muqadar ah waa cuquubatu muqadara lidunuubin makhsuusa waana dembiye gaar ah oo ciqaab mucayana adduunyada loogu yeelay qofka waxaa sameeya ciqaabta noocaasa ka jara ee intaas ah oo aan lagana badin karin lagana yarayn karin taasi waa xadd dunya xaddulaakhirana waa maxay xaddulaakhirana waxaa laga tilmaamaya in cuquubo makhsuusa aakhira lagu sheegay sida in la yidhi qofka caynkaa ee caynkaas sameeyo saa saasaa lagu ciqaabaa alaaatu laa yukallimhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim yani cuquuba makhsuusa loo sheegay fi alaakhira wa xadd alaakhira ya man qaala fii muminin maa laysa fiihi askanahu allahu radqat alkhabaal waa cuquuba marsuusa fi alaakhira qofka caynkaa ee caynkaa sameeya laqiya allah wahuwa calayhi khadbaan waa cuquuba makhsuusa fi alaakhira ya yani waxa weeye lacanahu allah ama lacana rasul lah sal sl kada waa cuquubo makhsuusay ka dhigan tahay kullu dalika waxay soo gelayaan xadd alaakhira uu tilmaamayo labada xad uu marka daabitkan culammadu sheegayaan inuu ururiyey ayay noqonaysa waxaa markaa iyadoo aan shaki ku jirin oo kollayba gelaysaa kabiiradii dembi sharcigu tasriixiyey inuu kabiiro yahay sida min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh min alkabaa'ir dee haddii waxa weeye ashyaadan kaleba la yidhi waa kabiiro ta nasku tasriixinaya waa cala sabiili awlaa culammada qaarkood waxay ilxaaqiyeen dembiga kufriga lagu sheegay oo kufrigaasi uba yahaybaa kufrun duuna kufrin waayo dembi sakiira inuu noqdaa ma dhici karto maadaama kufri lagu sheegay maadaama kufri lagu sheegay marka waxa weye calaa kulli xaal dembigani waa kabiiro labadan jinsi oo labka iyo dhadiga ahi inay isshabbahaan lama ogola hadday dharka tahay iyo lebiska hadday sawdka iyo codka tahay in markaa la jiro oo gabadhii waxa weeye markaa codka raggoo kale iska yeelyeesho ama raggii ay qaarkood iska yeelyeelaan codka dumarkaoo kale oo siday u hadlaan oo kale ay u hadlaan xagga xarakadiiyo dhaqdhaqaaqa yacni dumarku markaa sida ay yacni markaa xarakaadkooda iyo dhaqdhaqaaqooda yaho kale inuu iska dhigo wixii khilqa ah ma soo geliso aanu qofku qasad uga dhacay waxaa jira dadka qaarkooda marka waxawayan codkooda marka hore iska shabaho codka dumarka aan isagu iska doondoonayn ama xubnihoodu iska jirjiricsan yahayoo yacni aad muddo khilqa ahaan dhaqdhaqaaqa markaysa marka waxaan yani markaa xubnahooda iyo jiljiraaca jirkoodu inuu kii dumarka markaa la mid yahay tan noocaasi culammadu waxay yidhaahdeen ma soo gelaayo waxaa laga tilmaamaya waa wixii qofku isagu u qasdaye doonaye isku kalifaayo uu isleeyahay jil ama isu ekaysiin ta noocaasaa waciidku ku dhacaya laakiin tan kale khilqada ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha intuu adigu iska duwi karo waa inuu iska duwaa wixii kale xarajkuma qabo dhibkuma qabo wixii qola la khaas tahay qolada kale waa inayna markaa ayna isku dayin sida waxaweye haddii dhar ama kabo ama wax la mida loo yaqaano qaar rag inay yihiin ama qaar dumar inay yihiin qolada kale inay xidhato maaha qolada kale inay xidhato ma aha marka waxa weeye tashabuh bay noqonaysaa wixii tashabuha saasaa loo diidaya yani labada jinsi inay kala soocnaadaan baa la doonayaa la rabaa waa maqsuud lishaaric marka tashabuhii wuxuu noqonayaa raggii ay dumarka isu ekaysiinayaan ama dumarkii ay ragga isu ekaysiin noqonayso waana dembi kabiiroo weyn weeye markaa saas yadaa weeyaan halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk